abu abudar isku hooye ahaayeen abudar alkhifaari iyo asagoo hooyay wadaagaan waa kala aabbo laakiin waa isku hooyo gabadh ramlo la odhan jiray bintu waqiica alkhifaariya ayaa wada dhashay qaala saxaabigaa wuxuu ihi kuntu wa ana fi ljaahiliyati adunnu ana annaasa calaa dalaalah wa annahum laysuu calaa shay kuntu waxaan ahaa wa ana fi ljaahiliya anoo jooga xilligii islaamka ka hor jaahiliya waxaa loogu nisbeeyey waxaa loo aaneeyey ila aljaahiliya ila aljahli maxaa yeele camalkoodu iyo dhaqankoodu iyo ictiqaadkoodu diintuu garab marsanaa waa baal marsanaa waxaan nin weyn samaynin ayay ku dhaqaaqi jireen waxaan sagaara ka biirsanin bay ka cadhoon jireen dad markay iska xadgudba ayay ahaayeen dhaqankoodu in badanoo ka mid ah diinka khilaafsan yahay saasaa marka aqlabkoodii loogu aaneeyey xumihii ahaa kuntu waxaan ahaa wa ana fi ljaahiliyati anoo ku sugan islaamka ka hor oo diin diinla'aanta nool adunnu waxaan malaynayey oon ahaa mid maleeya anna annaasa dadku calaa dalaalatin baadi inay ku sugan yihiin inay baadi ku sugan yihiin qisada asalkeedu ilaahayba subxaanahu wa tacaala wadaadkan abi najiix ah camr ibni cabasata ibni caamir ibni khaalid assulami ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qalbigiisa wuxuu geliyey oo uu tusay xumaanta waxa ay tolkii caabudayaan reer banuu sulaym iyo carab oo dhanba wuu qoonsaday isagaa ka sheekeeyey wuxuu idhi waannu guuraynaa markaan guroon meel degno ninka carbeed wuu foofahayaa afar dhagax buu soo qaadi afarta dhagax saddex ka mid ah dherigiisu dhardharro oga dhigan ile dhardhaaraha dherigi lagu karsada waa taqaanaa saddex baa laga dhigaa afartaa dhagax midka u quruxsanna ilaah buu ka dhiganoo wuu xurmaynoo meel intuu saliid mariyo subag mariyo meel dhiganaya waxaan ogaa buui annaha axjaarun laa tanfacu walaa tadur caqligaygaan ku gartaba inay tahay dhagaxyo aan waxbana dhib iyo dheef midna lahayn waxaa ka daran buuhi xerada aanu degnay markaan ka daldalanoon ka guuro afarta dhagax saddexii dhergii loogu talagalay iyo midkii la caabudahayaba halki baa lagaga tegahaya xero baa la degi afarka la soo qaadi waxaa dhici jirtay buu idhi annagoo xeradaba deggan inuu ninku foofo bannaanka u daqaqamo dhagaxii uu shalay soo qaatay oo caabuda mid ka quruxsan buu ku arkaya laag ama eh, ama faraq ama uh, uu ku arkaa kiibuu soo fujisan kii shalay uu caabudayu tuurahaya kanuu meesha dhiganaya waxaa inuu waxba ahayn oo diin la'aan tahay oon waxba ka jirin baan aaminay buu waana ka hadli jira hawsha ayadaa waagi dambe anoo iska jooga iyo waxaan la kulmay nin reer bani taymaa reer taymaa oo yamaama ka soo jeedo ahlu kitaab oo yahuudi ah oo caalim oo xabri aan la kulmay waxaa idhi waxaan carabi samaynayso diin la'aan weeye nin weynoo caqila wuxuu ku leexdana ma aha waxaan muxuu kula yahay wuxuu yidhi buui waa diin la'aanoo waa runtaaye laakiin wax dhaama hadda ma hayside iska sug maxaan sugaa mar dhow waxaa soo bixi doona ninbaa maka ka soo bixi doona ummadda tawxiid ugu yeedhi doona waxaanoo dhanna baabbi'in doona intaan ninkaa ka soo baxahayo iska dulqaaduu yidhi buuhi waana iga tegey maalinkaa wixii ka dambeeyey makayo way ka reer aad bay uga fogaayeen meel taqriiban hadda u jirta saddex boqol bay degi jireen reer banusulay maka aad bay uga fogaayeen halkaasaan ruuxii safaree ka yimaada makaba waxaan dhihi jiray maka maxaa ka cusub bal warrama iyo badarkii iyo dharkii iyo dhuuni markaan waraysto illa waan isqarin isqarinhayaay waxaan dhihi jiray maxaa kaloo soo kordhay waxa ma jiro iska sug maka maxaa ku soo kordhay waxba safar kasta oo maka ka yimaada oo reer banu sulaym dhulkay degayan soo mara ama na soo martiya ama anoo socota aan la kulmo ama anigoo xoole la jooga aanu kulanno su-aashaasaan weyddiin jiray maraan daalay oon tiro dhigay oon isla orshowkii wuu ku lugeeyey sheekhii ku yidhi ninbaa soo bixi doona wuu ku lugeeyey umaa maalin dambe waxaa la yidhi niman reer makaan marti soo ray oo maka ka yimidoo dana kale u socday war warrama maka maxaa ku cusub maka balaaya ka taagnayd hee nin soo yidhi wixii aad sheegi jirtay wax ka daran buu la yimid asagii carab waa isku baaba'een waxaad hayso o dhan quba buu waa gaalnimo waa diin la'aan dhagax lama caabudi karo gabadh lama nool duugi karo aakharaa jirta xisaabbaa jirta usuulu tawxiid ka hadlahaya oday adeerku abu aalib la yidhaahdana waa loo mari waayey muxuu sugaya marka cabnu cabas markiibu faras buu ku soo joogjoogsaday ma ku yimid qisadaasaa qisadoo asalkeeda ahayd saxaabigan anoo jaahiliya oon diini soo gaadhin baan ogaa buudhi oon malaynaya adunnu ay waa maxay astayqinoo aظun baa la iطlaaqaa fii maxali alyaqiin yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim dannigu marka qur-aanku marar badan yaqiin baa loo jeedaa kanaa ka mida adunnu ay astayqin waxaan ogaa oon hubay ana الnaasa calىa dalaala muxuu ku gartay fiطradiisii iyo caqligiisii ruuxa aadamaha ilaahay subxaanaه wa tacaala caqli buu siiyey maskax buu siiyey inuu fikiro oo xumaha iyo wanaagga kala garto oo nicmada rabbi siiyey uusan ku tumanin baa la doonaya maxay tahay nin weyn oo dhagax daba taagan nin weyn oo dhagax ka daba wareegaysan muxuu yahay wa annahum dadkuna laysuu calaa shayin ay laysuu calaa shayin min addiin wax xaq ay hayaan iyo wax diinu hayaan inaysan jirinna waan aaminay buuhi wahum yacbuduuna alawhaana ayagoo asnaamta caabudaya alawthan waa jamcu waanin waxaana loo badan yahay waanku waa waxa ilaahay sukadihi la caabudee geedaha iyo dhagaxyaanta laga sameeyo sanam reebaadiyeed weeye haddii laga sameeyo nuxaas maar macdan bir ama dhagax la qoroo la qurxiyey la naashnaashay ama geed la qoroo la subkay oo suuro bini aadam loo yeelay laga dhigana sanam baa la yidhaahdaa hadduu jibaal la iska soo fujista yahayna waan baa la yidhaahdaa saasaa loo kala qaada isku soo dar waa maca alwaanu wa kullu maa cubida min duun illaah wahum yacbuduuna alawaan ayagoo asnaamta caabudaya awhaanta caabudaya raqibtu can aalihati qowmi fi اljaahiliya ra'aytu anaha baaila laa tadur walaa tanfac waa naskii xarafkii cam bn cabasat asulami saxaabi qiimo badan buu ah fasamictu waxaan maqlay buui birajulin qisadaa dheeran idiin sheegay oo saxaabigu soo maray oo ku rafaaday inta uu nabigu sugayey uu tiigsanayey baa dhexda ku jirta oo khaarij sunan wasaxiixan ku timid fasamictu waxaan maqlay birajulin nin baan maqlay bimakata jooga yukhbiru sheegaya ahbaaran watankiiru litacdiim ay ahbaaran cajiiba ahbaaran war baan kuu haya haddaan dhaho iyo wax ma kuu way kala duwan tahay war ma kuu sheegaa war baan hayaa aan xujiyo hawshu inay weyntahay baad dareemaysaa luqada carabina saasoo kale ay yukhbiru sheegaya ahbaaran ahbaar hadda la laba koordhabay waa la tanwiinayey altanwiinu huna cinda ahli اlcilmi waa liltacdiimi wاltafkhiim ay ahbaaran cajiiba arrimo waaweyn war aad iyo aad murtu'uule sheegayaan maqlay oo maxay waxaad hayseen quba baail weeye ilaahay ku soo hagaaga tawxiidka qaata faqacadtu waxaan ku dul fadhiistay calaa raaxilati gaadiidkayga hashiisiibuu iyo kabaallaha ku dhuujiyey ama faraskiisiibuu kooraystay faqadimtu calayhi ninkii asaga ahaa u galay makaan oogu tegey faidaa rasuul lahi rasuulka ilaahay baaba mustakfiyan isqarinaya makaan maka tegey la ii sheegay waa maxamed bn cabdillahi bn cabdilmualib abulqaasim weeye waa rasuul ilaahi oo isqarinaya adacwa siriya ayaa socota mustakfiyan dhuudhuumanaya asagiyo isagiyo zayd ibnu xaaria iyo bilaal iyo cali baa intay markay salaada la gaaro dhuuntaan bay duurka ku soo tukanayaan isqarinayaan laagaha iyo farqaha makay ku tukanayaan kacbada kuma tukan karaan maalin maalmaha kamida ah nabiga iyo cali oo wada tukanhaya zayd oo dhuumanhaya iyo abu aalib oo bannaanka ka yimid baa soo maray markaasuu maxaad meesha ku haysaa hawshan maxay ahayd la forfoororsanhayo ee wejiga dhulka la dhigaayo waa xisaab cusubi nabigu wuxuu idhi waa diin ilahay ila soo diray waana xaq axadka ugu mudan inaan u sheegana waa adige way caddaatay xaqa soo gol adeerkii buu la hadlay aad buu u wuxuu idhi war xun maadan sheegin hase ahaatee diintii kama leexan karo intaasuu yidhi waxba dhibaan aanu idiin geysan hawshan iska wata buu iskaga tegey abu aalib waad garanaysa iskaga dhaqaaqay wiilkiisi cali buu gooni maalin dambe u shalay waxaad samaynaysaa adiga walaalkaa anugu ma taageersanin laakiin kama xumiye walaalka ha ka hadhin daba soco wiilkiisi wuxuu leeyahay nabiga ha ka hadhin asaguna inuu raacu diidan yahay asagu xoogo kursiga iyo magaca waa nin reer cabdilmualiba oo nimanka quraysh u talin jiray kursigu quraysheednad gaalnimu ku salaysan yahay hadduu ka dhaqaaqana kursigu waayahaya iyo magacaa laakiin wiilku wuxuu maxamed waxaan khayran kuu keeni maaye isagoo yar baan aqaanay isagoo hadda odayana waxaan wanaagay ma keenaya ha ka hadhin buui la soco waxyaaba cali alle ku badbaaday waxaa ka mid ahaa taladii iyo nabigoo soo korsadayba haddee faidaa rasuullah rasuulka ilaahay baan la kulmay buuhi mustakfiyan isqarinaya jura'aau calayhi qowmuhu juraa'una waa la akhriyaa oo jiinka la godo ra'dana la shido jura'aa'u ka culama'ana waa la akhriyaa jira'aa'una waa la yidhaahdaa jiraa'una waa la sheega waa maxay waa jamcu jarii'in ay ku dhiiran yihiin wey tolkiibaaba ku dhiiran oon xaabis ka saaraynin oon ka xishoonaynin oon xurmaynaynin oon ka heybaysanayn ku qamaamahayaba dee wuxuu la yimid wax tolkiy oo dhan bay diidan yihiin jura'aau calayhi waxaa ku dhiiran oo ku qamaamaya qowmuhu tolki oo quraysha ah. fatalaطaftu waan xeeladaystay xataa dakhaltu ilaa aan galay calayhi cala rasuul bimakkata maka anoogu galay xukaad buu kula soo kulmay makana way ku kulmeen marka markuu nabiga la kulmahayo waa inuu isqariyo nin reemiyoo caada iska dhigo ninuun qolyaan weydiin waxaa idhi sean nabiga oo la kulmaa maxabad maa rabaaye waxay dhaheen booliso kale ma jiro meel marku dawaafahayo garab soco waxaad tidhaahdaa waxaan ahay nin reer bani sulayma hebel baa la yidhaahdaa iskana dawaaf hee inaan ku arkana waan rabaa iballami nabiga looma tegi ninku u taga maxaa budh baa lagu laf bixinayaa wax u dhaqaaqi kara ma jiro fatalattaftu waan xeeladaystay weeyo waan isdhuubay oo waxaan isticmaalay xeelad dabacsan waan isdabciye wey waa isdaad u helo xataa dahaltu calayhi bimakatilan maka ugu gal faqultu waxaan idhi anta maxaad man anta ma man anta ma dhihin maa waxaa lagu weyddiiyaa dadka maalayaaqilka ah bahaa'imta maa lagu ridaa iyo sifatu alcaaqiliin xarabiyadu waa taqaanaa ruuxa caaqilka markaa sifatiisa iyo tilmaantiisa aad wax weydiinayso ama aad raadinayso ma waa la isticmaalaa magaratada iyo bahaaimta markaad kaasa ma waa la yidhaahdaa huna waa maxay nebi maxamed inuu maxamed bin cabdilah wuu yaqaanaa nasabkiisa abtiisa wuu garanaya muxuu raadinayaa sifada nabiga maxaa tahay weeye maxaa tahay yaa tahay ma ah yaa tahay maxaa tahay weye anta tilmaantaadu maxay tooda kaga duwan tahay qoraysh iyo reer bani haashim qaala nabig wuxuu u fiirsan wuxuu ku jawaabay ana muxamed bin cabdillahi ma dhihin laannu lama weydiin cayntiisa maxaa la weydiiyey tilmaantiisaa la ana nabiyun loo warramaan ahay loo waxyoodaan ahay ilaahay ka warramoo xagga rabbi wax ka soo tabiyaan khayr ka soo tabiya qultu waxaa hi wamaa nabiy nabi allow nebi muxuu yahay labtirkiisu waa tilmaan culus nabi ii fasir ii qeex qaala subanu wuxuu hi arsalanii allah arsalanii allah allah isoo diray fariin baan sidaa idinkaan idiin wadaa qultu waxaa idhi wabiأyi شhayin arsalaka ilaahay muxuu soo diray oo intuu raadinhayey wararkii loo soo sheegay buu rabaa inuu nabiga ka ogaado alla muxuu kula soo diray qaala nabigu wuxuu idhi arsalani rabbi soo diray bisilaة اlarxaami raximka in la xidhiidhsho qaraabada in la xidhiidhiyo wa kasri اlawhaani waxa alla sokadii la caabudo o dhanna cardaad laga dhigoo la burbursho kasr اlawhaan asnaamta la dumiyo la baabi'iyo asnaamta duminteedu waa laba qaybood ictiqaadan wa camalan inay baatilo tahay oysan jirin oo ilaahay khayrkiia in la caabudo aysan bannaanayn oo lagu gaaloobi oo diinka lagaga bixi waa inaad aamintood rumayso haddii kale iimaanku asixi maayo taa waa ictiqaadkii amaa camalan awood bay ku xidhan tahay markaad tabar yeelato faaskii ibraahiim oo kantaad la baxdo fajcalahum judaada ila kabiiran lahum inaad ka dhigto dhulka la sinto fasukhaliil calayhi salaau wasalaam taa tabar bay ku xidhan tahay awooduu nabigu asnaamtaa ku burburiy wuxuu helay bacda fatxi makka labaatan sano kadib taqriiban soo sidaa maaha labaatan sano kadib saddexiyo toban sano nabigu maka joogay siddeedda kale ku dar waa yahay imise wey waaba koob iyo labaatan soo maaha yacnii shayga lagula soo diray marna waxaa tabartaadu waxay maraysaa inaad rumayso ood ictiqaado laakiin fulinta waxaad la sugi muruqii awood baad la sugaysaa asagoo marka aan awood helin oo asagii cali si xatooye ay dhowr sana intay la kaceen jabiyeenna way jirtaa siirada kusoo marteen bay la tahay laakiin awooddii ballannayd lagu dahiray maka ee lagaga dira asnaamta iyo kacbada iyo beydkii ilaahay waxay timid labaatan iyo sano kadib wa kasr اlawhaani asnaamta in la burburiyo la jabiyo waxaa kaloo laga soo diray wa an yuwaxad allaahu ilaahay keligii in la caabudo ilahay in la mideeyo somaali way yaqaano eygu foorida badan bay dhan ku jahawareeraa waa fitrada islaamkaa sidaa ah, hal meel ba lagugu xidhaayaa xag iyo xagga ma soconayso lagaaga dhawaaqo mid halka samee kan dhaqaaq odaygii suufiga muxuu ee rabi hilibka in loo badiyo islaam buu ui waa inaad aad sheekh cabdiqaadir iyo sheekh hebel ba la xuso saaka oo awowgaada xusto oo fiqi hebel la xuso dhowr iyo toban buu qabta wuxuu rabay marka adhiga intay gashaa inay dhowr iyo toban sameenood ay galgashaan oo ay xertu noolaato oo sida fuudka iyo cadiinta laysula dhacahayo nin walba lugta taagu doonahayo sameen bay soo qabatay markaas waxay tidhi sheekh cabdiqaadir u galgalo oo fiqi hebel u galgalo oo duq hebel u galgalo wixii oo sabeen hal sabeen iskugu geysa muxuu yidhi na isku qasin buuri maytida ha isku qasina kala saar asagii baa allihii isku qasahaya sabeen in laisku qasana wuu diidaya yacni mushkilo wey ilaahay keligii buu nabigu rabaa ummadda inuu ku xidha hada huwa tawxiid wa an yuwaxd allah waxdah ilaahay keligii in la midayo la yushraku bihi shay shayna aan la wadaajin axad bini aadama ama insia ama jinna ama malaga aan ilaahay xaqiisa la wadaajin khasaa'isu rab waa ilaahay inay u tahay ilaahay uunkiisa la kala saaro lilaahi xaqun laa yakuunu ligayrihi walicabdihi xaqun humaa xaqaan nuune bnu qayim wuxuu yidhi ilaahay xaq buu leeyahay u gooni ah axad kale aan la siin karin nabi maxamed calayhi salaau wasalaam xaq buu leeyahay aadamo kale aan la siin karin haddaad sisaanad ku gaaloobi u fiirso hadda waa addoon ilaahay karaameeyey xaqiisi haddaad siiso awxasaan gaal baata cishoon la gaadhin waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabigaa inagu leh inaan raacano jumlatan wa tafsiilan daar iyo dabo tajriid tajriid lmutaabacati lirasuuli illaahi allah eh, rasuulkaa iska leh adiga maxaa lagaa rabaa sidoo kale tajriid الtawxiid lilaahi rabi اlcaalamiin lilaahi xaqun wahuwa الtawxiid wاlcibaada laa yakuunu ligayrihi walicabdihi suubanaha xaqun buu leeyahay oo mutaabacaya طaacaah humaa xaqaan laba way kale yihiin ka alle iyo ka nabi maxamed labada haddaad isku misho maxaa tahay xaqi ilaahay suubanaha haddii la siiyo ma axad ka wanaagsan baa jira maxaan noqonaynaa gaalaan noqonayna iska ilaaliya hawshuu sidaas wey tii buu sharxaaya markuu u bogay riwaayadka xadiidku uu leeyahay waynu soo marraan u malayne waxaa laga soo diray bian tuusala alarxaam riximka in la xidhiidhiyo carab qaraabogoysnimada ku badnaa rixim goys bay ahayd in badanoo ka mida gubannimona baaqi bay ku ahayd wa tuxqana addimaa dhiiggana la ilaaliyo daadashada laga ilaaliyo amniga la ilaaliyo wa tu'man asubul wadooyinka la nabadeeyo wa watuksar alawthaan wayucbad allah waxdahu laa yushraku bihi shay naskaas axmed iyo khayrkii wariyeen baa ka cad riximkoo la xidhiidhsho dhiiggoo la dhowro oo la ilaaliyo la daadinin amnigiiyo waddooyinkoo nabad laga dhigo asnaamtoo la jajabiyo ilaahay keligioo la caabudo baa rabbi ila soo diray waa arrimo waaweyn nabigu wuxuu ka hadlay arin ijtimaaci ah oo qaybtee ah hawl arrimaha bulshada khusaysa bilowga islaamka waxaa laga hadlayaa qayb ku saabsan amniga dhiiggoo la ilaaliyo arrimaha bulshada caqiidada iyo cibaadada wax kala hadhaya ma jiro islaamku waa diin shaamil ah qaraabadoo la xidhiiyo xigaaladoo la xidhiiyo waa arrimo bulsho dhiiggoo la dhowro waa maxay waa arrimo bulsho waddadoo la nabad yeelo nabad noqoto waa arrin amniya nabadgelya ku saabsan ilaahay keligii la caabudana waa maxay waa arrin cibaadaya caqiida ah wey way wada socdaan saa darteed islaamku meeshuu wax yar ka taliyo nabad baa ka dhalanaysa kitaabka rabbiga meeshuu ka taliya uu ka raamsado roobkaa kadii nabad baa ka dhici waa lagu nasan waxaad maqli si kale u khayrdaran yihiin meeshay joogaan nabadgelyaa ka jirta nabadda yaa wata kitaabkaa wata kitaabka ayaa wata markay yidhaahdeen diinka soo gaalla quraysh waxay dhaheen waxaan ka baqaynaa haddaan diinka soo gallo in natabic اlhuda e eh? nutakhaطaf min ardina ilahay wuxuu yidhi waxay ku hadlayaan bal eega awalam numakin lahum xaraman aamina yujba ilayhi amaraatu kuli shay xale dabaalnimadkooda iyagoo gaalaah oo asnaam iyo geeda wata ayaabaan nabad siinoon ilaalaynoon aadama ka difaacin oon abraha ka difaacin oon maroodigii baabi'inoo shimbara kaga shaqaynaye ma hadday tawxiidka qaataan oo diinka soo galaan inay sii bulaalaan oo barwaaqoobaan oo bayaxu ka qaadaan mooyeene xaggee dhib ka imanayaan awalam numakin lahum xaaraan maca kufrihim wa shirkihim wey leannu shirkigii muxuu keenaa baaba buu keenaa iisoo qabta aayadda ahayd qul siiruu fi ardi fanduruu kayfa kaana caaqibat اladiina min qablu kana akaruhum mushrikiin maxaa loo halaagay oy u baaba'een shirkigii idinkoo shirkiba dhex fadhiya yuu rabbi leeyahay amni iyo nabad idin siinay oon arab meel idinka saarno oo xataa acaajintii soo duushay balaaya ku dhignay haddaad tawxiid ka qaadataan inaad ka raysaan ood ka roonaataan ood hore u socoshaan ood bulaashaan iyo bayaxaw mooyeen xuma iyo dhibaato arki maysaan baa rabbi leeyahay waa maqluub ba kuu gelhayaa maluub bay baashu u gashay wax innaga ina haysto kale wey gubina bay leeyihiin macallin weydi hawshaas hana gubina almuhim faman macaka calaa haada faman macaka calى hada yaa kugula socda hawshan buur nabi allah waa war wanaagsan waa qaata warkaa gartay laakiin yaa kugu taageersan qaala suban wuxuu yidhi xurun wa cabdun xurun nin xor ah iyo wa cabdun addoon idan nabigu aalu beytkiisa wuu ka tegey dadka isaga aalu beytkiisa ahaa muusan sheegin haddaas adugu haddii lagu weydiiyo hawshan yaa kugu taageersan oo islaantada kugu taageersan tahay oo wiil aad dhasho guriga jooga kugu taageersan yaroo jira ama jira ama jira ama jira kugu taageersan yahay oo adoon adugu aad leedahay oo dabka kuu shido kuu adeego sheegi mays maxaad bulshada inteeda kale baxsan baad ka hadli waxaad dhihi hawsha waxaa igu taarsan ow hebel iyo iyo aw qaraf baad sheegi raaskaadi sheegi maysid nabigu wuxuun sheegin oo ka tegey khadiijo iyo zayd ibnu xaaria iyo cali saddexdaaba waa jireen oo sida raajixa ayagaa ka horeeyey islaamka bilaal iyo iyo iyo abubakarba ayaa ka horeeyey khadiija ugu horaysay cali baana ku xigay zayd ibnu xaariaana ku xigay laakiin abubakar wuxuu kow u ahaa ruux islaamo islaam muujisto ugu horeeyey intoodan waa qarsanaya khadiija waa qarsanaysa ii sheeg zayd waa qarsanhaya cali waa qarsanhaya waa iyagaa ku dhudhuumanhaya laagta galaheeda iyo dixdeeda abubakr hadduu islaam warkiis bannaanku keenayba galabku islaamay wuxuu bilaabay dacwo cabdiraxman ibn cawf buu keenay dalxa ibn cubaydillahi buu keenay sacd ibn waqaas buu keenay uuba soo ururiyey aroortuu islaamay galabkii ka dhacay lix nin buu keenay oo sideed buu keenay min casharati mubashiriin ka mid ah cumaan ka mid yahay abubakr wixiis bannaanku yaalla isagu awalu man aslama min alrijaali abubakr saasaa loo yidhaahdaa wa awalu man aslama min الnisaa'i khadiijatu wa min alaطfaali waصibyaani cali wa min alcabiidi bilaalu aw zayd bn xaaria waa laisku hayaa waa laisku hayaa zayd ibn xaaria asagu markaa addoon ma ahayne nabigu wuu xoreeyey xakiim ibnu xisaam baa addoommuhu beec ka keensaday shaam ayuu maka keenay eeddadii khadiija oo nabiga xaaskii sayid buu siiyey oo yidhi addoommahan aan la imideen soo iibsaday wa ka doora eedoy ilaa eeday u aayday xakiim bn xisaam khadiija eedowayd waad garanaysaan bay agga abtirka zayd bn xaaritay dooratay sida raajixa markay dooratay nabi maxamed baa wuu bogay ninka dhaqankiisa nabigay siisay nabiguna waa xoreeyey waxyar kadib aabbihii baa yimid oo socda zayd bn xaaria duqa xaaritaa yimid oo wiilkayga inaad siisaan nabi maxamedow ma rabtaa wakaasoraan baanu waan fasax waa xore kaxayse hadduu ku yeelo war manaad ila joogi mise aabbaha baad raaci adaanku rabaa bui aabbahay meeshu doonaa ka baxo saasuu ku joogay aabbihiina wuu xoojin jiray nabiguna waa ka warqabi jiray nabiga dhaqankiisuu jeclaystay marka uu iska joogay dadka markan waa nabigu faamilkiisa waagi dambe kii laodhan jiray zayd la odhan jiray zayd ibnu muxamed nabiga loogu abtiriyey intaan la nasakhin hawsha ayadaa almuhim nin xor iyo cabdi waa bilaal iyo abubakar calayhi الsalaaة wasalaam wa macahu yowmaidin wuxuu leeyay saxaabiga camr bn cabasaa maalinkan nabiga waxaa la joogay oo taageersan abubakar wa bilaal waa intuu asagu markaa ogaa maxaa yeelay lamaba ogaan karo dadka tiradooda intaa uu nabiga kuu sheega mooye intaa nabiga uu kuu sheegay maaduma ogaan kartid waad isqarnaysaaba seefti baa qoorta ka saara muslimiinta qultu waxaan idhi inii mutabicuka waa ku raacaya riwaaya xadiidku uu leeyahay markuu nabigu u sheegay oo u sharxay yaa wuxuu uhi nicma arsalaka bihi ilaahay wuxuu kula soo diray wanaagsana wa ushiduka annii qad aamantu bika wasadaqtuka afa amkuu macak am maadaa taraa macnahaasaa ku jira meesha waa ku raacaya waa maxay nabi allo waa kula joogaya maadaama aan ku rumeeyey reer bani ku noqon maayo nabi allo waxaa ku markhaati gashadaba inaan ku rumeeyey oon ku raacay marag iga noqo intaa kadib miyaan kula joogaa mise tala kalaa kula quman dhibka nabiga haystana wuu arkaa inii mutabicku waa ku ay amkuu macaka waa kula joogaya qaala nabigu wuxuu uhi innaka adugu lan tastaiica ma awoodaysa daalika arrinka inaad ila joogtood maka ku nagaataa yowmaka maalinkaada haadaa kanaynu joogno alaa taraa ma u jeedin xaali aniga tabartayda iyo waxaala naasi dadka tabarto waa dhaqankooda riwaayo kale alaa taraa karaahata annaasi bimaa ji'tu bihi miyaadan u jeeda dadku inay ka dideen oy qoonsadeen oy necab yihiin wixii aan la imid kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum ilayh alaa taraa xaaliy wey aniga tabartayda iyo awooddaydaso ma aragtay aanan ku difaaci karin waxba aan kuu qaban karin waxaala annaas iyo dadka cadaawadda ay qaadanaysay oga dideen walaakiinase yeeshe irjic laabo ilaa ahlika tolkaa ku laabo reer bani sulaym fa idaa samicta markaad maqasho bi aniga qad dahartu inaan xoogaystay oon daahiray warkay warkaygu caddaaday carab aan meel saaray nabigu inuu saari oogay waa loo sii sheegay markuu tawxiidku u bandhigay wuxuu odhan jiray war carabay qurayshe waxaad tidhahdaan kelimo hal weer ku dhawaaqa carab ay idinku hoggaansanto ajamna aajizyada kaga qaata way yaabi jireen acaajima reer ruom oo maraykanoo kale ah, iyo reer faris oo ruushkaoo kale ah yuu nabigu wuxuu leeyahay e iyo caraboo yuhuudoo kale ah illa saddexda adunka maanta haystay yuhuud iyo iyo ruush iyo maraykan saddexdaasana igu ciyaarta soo ma yuu nabigu wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah dhaha muxamadun rasuulula intaa basa ku dhawaaqa waxaad qabsanaysaan carab oo dhan sidoo kale cajabna waad qabsanaysaan markii abu jahal yidhi reer faris iyo reer rumiyaan sanka qabanaya haddaan intaa ku dhawaaqa kelima aan sheega kelima ma ahe wuxuu idhi toban baan ku dhawaaqaya iisha kelimada laa ilaaha ila allah dhah baa la u booday najcal alihata ilaaha waaxidan towxiidkay ka cararhayaan nabigu waa og yahay samicta markaad maqasho an bi aniga qad dahartu inaan adkaaday qad dahartu ay qad halabtu inaan cadowgay ka adkaaday faatini markaa ii iska noqo hadda saaca bisaaca weeye haddii qaala wuxuu idhi fadahabtu salaad walba say kuu qabata loo tukadaay fadahabtu ahli tolkay baan ku laabtay waqadima rasuullah rasulka wuxuu u hijrooday almadiinata madiinuu galay oo tagay wa kuntu fii ahli tolkay baan dhex joogay nabigu hijroonayo iyo intuu maka sii joogayba fajacaltu waxaan gudagalay atahabaru inaan dhegadhegaynayo alahbaara wararka sane ka soo yidha madiino iyo nabiga calayh salaat wasalaam wa as'alu nnaasa socotada aan weydiinayo dadka socotada aan weydiinayo xiina qadima almadiinata madiine nabigu markuu tagay uu u hijrooday ayaan leeyay maxaa madiina ka cusub horaan muxuu ilaan jiray maka maxaa ka cusub hadda maxaa socda madiina maxaa ka jira nabigii maxaa la kulmay xataa qadima nafarun ilaa ay koox soo gasho oo timid min ahli اlmadiina xataa qadima nafarun ilaa ay nafarku anaga soo marra waa min aa ilaa tica la sheegaa qolyana waxay dhn waa min aa ilaa sabca la yidhaahdaa xataa qadima <clears throat> ilaa ay yimaadeen ama ay galeen nafarun kooxoo min ahlii aniga ahalkayga ka mida almadiina saasaa ii dhiga aniga riwaayadka qaarkoodna ilaa ay noo yimaadeen dad reer madiina ah wey labadaa macnaba way jiraan idinka maxaa idiin dhiga min ahli waxay khilaafsan caawa ma jiro min ahli اlmadiina macnahaasaa sax ah oo riwaayadku taageeraya dad reer ilaa ay yimaadeen rijaalu min ahli yariba baa riwaayo kale ku timid yacnii reerkiis isagu reer banu saliim uu dhex jooga ayaa dad reer midanoo socoto ah, ayaa tegay meeshii reer banu sulaym faqultu waxaa idhi maa facala haada arajulu ninkan muxuu sameeyey waa tacdiim daaka ma aha haada arajul waa xaadir qalbigiisa inuu ku jiro oo nabigaba arkuu yuu sawiranhayaa hadduu dhah rasuulullahina asagaa la baqdhib ma hadli karo waa inuu yidhahda ninkii muxuu sameeyey aladii ninkaas qadima madina yimid ee maka yimid riwaayo kale maa facala hada almakiyu ninkii reer maka ee maka kasoo jirooday ee idin yimid muxuu sameeyey faqaaluu waxay dhaheen qolyihii madiine ka yimid annaasu dadkii ilayhi ila lmakiyi siraacun waa degdegayaan siraacun ay musriciin nabiga ii geeyaa lowdale waa la socdaa wey wax hadhay ma jiro yuhuud baa ka xanaaqday munaafiqiinoo dhan baa ismaray waa lagu yaacay diinkii baa la galay towxiidkii baa la qaatay waxaa ka horreeyada hawlo badan oo oad garanaysaa baycat alcaqaba aaniya alula waaniya kasii horreysa hawlo badan buu nabigu maray inta asagu waa maqan yahay meel fog buu jiraa telefoon ma jiro taar ma jiro baabuur ma jiro war soo daalo oo belo soo socday ayaad maqlaysaa xilli la daalay annaasu dadku ilayhi ilaa rasuulilah sal ly slam siraacun waa u degdegayaanoo diinkiisa bay ku degdegayaan waqad araada qowmuhu tolkiina waxay dooneen qatlow inay dilaan falam yastaticuu dalika maysan awoodino way awoodi waayeen ilahay baa eh, ka difaacay faqadimtu lmadiina waa markuu doonaya nabiga la ballamay wuxuu hi in cabdilxasan maanta soomaalintu aw cabaas ila ballamay ma aha buu marka xilligan waa xilliga nabigu uu la ballamay camnu cabasa idan haddana wuu kooraystay faqadimtu lmadiinata madiinaan tegey fadakhaltu caley nabigaan u galay calayh salaatu wasalaam faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow atacrifuna ma waad i garan bali fiiri nabeello may garanaysaa riwaayadka eh, ahlu siir wataarikh waxay sheegeen inay xilliga nabiga asaga kala maqan yihiin an iyo toban sano an iyo toban waxaan ujeeda ideed sano sideed sano wali xudha waa toban sano almuhim saxaabigu wuxuu odhan jiray anugu waxaan ahay rubuculislaam islaamka ninkii lambarka afraad nebi maxamed abubakar iyo bilaal afar igu dhabuuray oo intuu isagu markaa ka warqabay ee uu markaa maqlahayay idan waxaad qiyaasi kartaa waa sanadkii labaad ama koobaad eh dacwatu rasul lah sal lay slam nabigana wuxuu tegey xagga uu hijrooday sanadkii afariyo tobnaad idan labiyo sano saddexiyo sano toban sano nimaad kala maqnaydeen ood saacada wada joogteen amuu nabigu ku garan waayaabuu is yidhi atacrifunii nabi maxamed waxma iloobo qaala wuxuu nacam waa ku garan anta aladii laqiitanii bimakkata anta sulamiyu buu nabigu liiba ninkii reer sulaym soo ee maka iglagu kulmo waa nacam anta waxaa tahay aladii midkii laqiitanii ula kulmay bimakata qaala wuxuu ihi miyaadaan ahayn ninkii makaanoo ku kulan ee sulaym weliba magaciisa buu u sheegay laqiitanii cafwan qaala wuxuu ihi saxaabigu fowlxun yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ahbirnii cama callamaka allah la socda waagaa hore nabigu la kulmay masaa'il badan buu nabiga weydiiyey axaadiis dhowra ilaa soddon iyo sideed afartan iyo siddeed xadiita iyuu saxaabigu maqnaashihii badnaa uu maqnaa iyo xogla'aantii waxay keentay dagaalkii bader baa dhaafay kii uxud baa dhaafay dagaalihii ka dambeey o dhan baa dhaafay dagaalkii eh, khandaq ee sanadka shanaad baa dhaafay dagaalkii khaybar xataa wuu dhaafay baa la yidhaahdaa wale waxay dh maye bacd alkhandaq buu madiina yimi uddaa intaa sanadkii lixaad ama shanaad ayuu yimid madiina soo galay inta xog fiican ma hayo warkuusuu u kala fog yahay wixii intaa ka dembeeyey nabi maxamed muusan faaruqin laa fii xayaatin walaa mamaat su oola joogay buu nabigu ku xijaabta calayhi salaatu wasalaam dagaalka taa'if raggii waxdaraha dhigay aad u dagaalamay buu ahaa ee nebi maxamedow haddaan maanta aan nimankan meel saaro maxaan hela halkii leeb aad tuurtaba jannaad ku gelaysaa lix iyo toban leeb baan maalinka gaalabeerka kala helay buu daa'if nin aad u dagaalamay buu ahaa markuu nabigu xijaabtay wuu ka tegey madiino wuxuu u guuray shaam magaaladan ximsil ee suura ku taalla ayuu degay iyaduu ku geeriyoo ku xabaalan yahay dagaalihii abubakar iyo sayidina cumar wacdaruu ka dhigay dagaalkii yarmuug ka dhacay ciidan dhan buu keligii hogaaminayay camr bn cabas sulami nin la yaqaanuu ahaa aadna loo jecel yahay wuxuu dhintay dabayaaqadii khilaafadii sayidina cumaan bn cafaan radi allahu tacala arda ayuu geeriyooday saxaabigu xadii uu wariyo halkan xadii basaan filaya inuu kaga jiro saxiixaynka xadii kale ma xusuusto dhib ma lah waxaa nabi alla ahbirnii ii sheeg cama callamaka allah rabbi wuxuu ku baray ii sheegoo diina waajhalhu anugan aanan garanaynin ka aqoon la'ahay ahbirnii can isala salaada sunnada iga waran salaadihii waajibka ahaa xogteedu waa gaadha waam waa helay ama markaabu waa ogaado haddu ma raba wuxuu rabaa sunnooyinka in loo sharxo xilligee la tugan karaa ajirkooda ay can can isalaati annaafila wey qaala nabigu wuxuu ihi salli salaata subxi salaada subax tuko uma qsur can isala salaada ka gaabso markaa salaad subax markaad tukato salaadanba jooji xataa tartafica ashamsu ilaa ay qoraxdu dheeraato oy kor u soo kacdo inahaa xaaladdu waxaa weeye fa fainahaa qoraxdii talucu waxay soo bixi xiina talucu markay dhalanayso bayna qarnay shayaan qoraxdu markay soo boodayso shayaan labadiisa gees bay ka soo baxdaa shayaan baa isku aadiya isaga geesaa udhiga xilligaasay gaalada qaarkoodna u sujuudaan qoraxda caabudaan kuwa qoraxda caabuda cubaadu shamsiga fa inaa qoraxu tatlucu waa soo baxdaa xiina markay dhalanayso bayna qarnay shaytaan shaytaan labadiisa gees waxiina idin xilligaa uu shaydaanku isku aadiyo isku beegay geesaha u dhigtana yasjudu laha waxaa qoraxda u sujuuda alkufaaru gaalada qaybo ka mida yaa u sujuuda majuusta dabka caabud wax lamid idan mar haddii qoraxdu ay dheeraatoy soo baxday nabi allow maxaa jira uma salli markaa tuko salaatu barqin shuruuqi salaadaha xilligaa waa fasaxan yihiin fa ina salaata salaada la tukada xilliga ayada ah markii waqtulkaraha laga baxo mashhuudatun waa laga qayb galaa maxduuratun waana la joogaa yaa jooga malaa'ig baa joogta wey kula tukani kuu ducayni kaa warqabi xataa yastaqila adillu birumxi xataa yastaqila ilaa uu la ekaado adillu hoosku uu la ekaado birumxi waranka uu la ekaado markuu waranku iyo hoosku isku baaba'aan waran la qotanshay hooskiisu markuu ku baabo oo qoraxdu bartamaha ku taagan tahay salaadda jooji waqtulkaraha la gaadhay uma qsur ka gaabso can isalaati salaada ka gaabso markaa ayada fainahu xiinaidin xilligaa ayada warku wuxuu yahay xilliga asagaa tusjaru waxaa la shidaa jahannamaa la shidaa idan bacda salaatu subxi nabigu salaadda jooji buu idhi qoraxdu markay dheeraato tuko salaadda iska wad khayr weeye badso boqol boqol boqol laba ragcadood afartan tuko waxaad tukan karto ilaa qoraxdu ay ku istaagayso bartamaha cirka waqtulkaraahiya cinda alistiwaa baa la yidhahdaa fiqigood ku garanaysaan waxaas qoraxdu waxay maraysaa galbeedna ma aadin barina way ka soo dhammaatay bartamaay ku taagan tahay inay weecato ay galbeed aadaan markaa dhiman hadday weecatana duhur baa la garay waktulkaraha waa laga baxay maxaa jira xilligaasa jannamo la shidaa qolyaha qaarkoodna waaba caabudaan qoraxdu kuwa hadda inla jooga nairobi qoraxdu markay halkaa ku taaganta bartamaha way baryaan oo hindi ah oo qaybahan gaalada iyo waddanka jooga ah way caabudaan gacmay kor u taagaan idan ilaahay baa cadhoonayo waxaasuu rabbi ka cadhoonaya adugu marka cadhaya kugu dhicine ka gabba weeye waaye canaantii waa laga gabbadaaye ilaahay marka canaantiis kaga leexa wey fainahu xiinaidin tusjaru waxaa la sidaa jahannamaa la shidaa faidaa aqbala alfayu faidaa aqbala markuu soo qaabilo oo uu soo laabto alfay hoosku ku soo qabto fasalli tuko wey hooskii baaba'ay ee qoraxdu bartan ku tahay baabi'isay markuu dhaqaaqee galbeed u dhaqaaqo barina ka soo dhammaado ille hoosku marna muxuu jiraa galbeed marna muxuu jiraa bari qoraxdu markay galbeed kaa jirto hoosku bari buu jiraa qoraxdu markay bari jirtana hoosku wuxuu jiraa galbeed bartama markay ku istaagto hoosku waa dhammaaday jooji galbeed buu aaday hooska dhammaadee baa soo laabtay u laabtay bari bari buu u laabtay alfaysiisuba waa wixii hoose bacda zawaalah yafayga la yidhaahdaa fasalli markaa tuko wakhtigii karaada waa laga baxay faina salaata salaada sunnadeeda tukata xilligaayada mashhuudatun iyo tafaradkaaba mashhuudatun waa laga qaybgala oo malaa'ig baa kula tukan maxduuratun waa la jooga xataa tusalliya alcasra ilaa casr ka tukanaysa sunnadaasi iyo khayrkaada wado uma qsur can isala haddaad casr tukato salaadda ka gaabso sunnada ka gaabso jooji xataa taqruba shamsu ilaa qoraxdu ay dhacdo fainahaa taqrubu qoraxdu waxay ku dhacdaa ama ka dhacdaa bayna qarnay shayaani laba shayaan geesahoodbashayaan labadiisi gees bay ka dhacdaa waxiina idin marka ay dhacaysana yasud lahu lkufaar gaalaa u sujuudee aduguna gaaladaha shabihin salaaddii ruuxa muslimka tukanay iyo gaalkii qoraxda caabudayay inay isku beegmaan oo isku ekaadaan baa nabigu diidan yahay waa suura guud haddagow ninkan muminka ilahay buu tukanaya niyadiisu waa ilaahay inuu u tukado oo alla u dhowaado waa muwaxid mukhliso saadiqa ah. kana waa mushrik ilaahay hayrkii qorax caabudaya labadaasi inay isku yar ekaadaan buu nabigu ka cararaya bal ka warran marka qofka muslimkee asagu doonayay u qasday inuu gaalada isu ekaysiiyo muslimkii aan gaalka u jeedin isku ekaysin ka rabin ean ka warhayninba gaal qorax warba u haynin ee ilaahay caabudayey wuxuu u dhowaanay intaad gaal shabahi lahayd dhallinyaradeenna iyo caruurteenna iyo ciyaalkeenna haweenkeenna waa mahay gaalada in lisu ekaysiyaaba horumar ah reer magaalnimo ah ilbaxnimo ah xadaarad ah haddaad ee ka tidhaahdana waa reebaadiyaah oo nool alcusfura alcusuur alxajariya baa tahayba hadhaa dib socod marka ilow karbaashaad rabtaaba maalidoodaad maqlayseen afariy tobanka bish shalay mid ahayd waa maalintae jacaylka wax baad la ordaysaan waa maalintii zinada soo ma maalinta zinada weeye maalinta jacaylka afariy tobanka bisha februari warkeeda waa taqaan dhallinyaradaa garanaya idinku garmaysaan duqaydiin ma fahmaysaan baabuurtaad arkaysaa waxya ku jiro lala ordaayo waa lagula soo aadiba caruurta yararka hadda hawsha maalinka aad dhihi wad maalinka uxoo duqdii guriga sii jooda wax u geeni waad oda reebaadiya lagu arkaayaaba islaam baa isoo weydiisa maalin lawada ugu tiri sanadkii hore caruurtii markii maalinkaa la gaabadhaa aabbu maxaa sida guri wax ka bedelo wax keen oo waa ku side ishabee oo dhaqaya aroos samee oo waa ku sidee caruurtii baa nafta ii keentaybu islaantiina waxay leedahay war carruurta bulxuun u samee maxaan sameeyaa halkaasi baashu maraysaa carruurta iskuulaha lagaga soo akhriya sooma oo social media laga xukuma youtubeka ay maanta qashta ku hayaanba halkaasa laga hagaayaaba intii la foomaad gareeyo yaaba la buuxiyaa oo lagu shuba awla idinkuan wax shuqulku lahayn dacwadii masaajidda ka socotay meelaha dhowdhowdii wax badan tari bahal meeshan ku dhegsan ama saa lagu hayo ayaa meesha ka taliyo macallinka ah kaasaa macallinka ah caruur fara kuma jirto ilaaha idiin ilaaliyo annagaa noo ilaaliyo isaga awood leh <clears throat> qaala wuxuu ihi saxaabigu ya nabiy allah nabiga ilaahayow falwuduءu xadinii canhu salaad waan gartay salaad sunnaa xilliga la tukan xilligaan la tukanaynin xilliga salaadda ka caagan xilligaan ka caaganin waad ii bal weysadana nabi allow wax ka dheh faqaala suban wuxuu uhi maa minkum rajulun ruux muslima ma jiro maa minkum rajulun nin idinkama tirsano yuqaribu wuduuahu weysihiisa soo dhawaysanaya yuqaribu waduuahu weysadiisa soo dhawaysanaya waduuahu marka weel korra waa biyaha lagu weyse qaadanaya fayatamadmadu luqluqda ma jiro wayastanshiqu sandaarsada fayantairu fiifsada istinshaaqu waa inaad biyaha sanka ku jiito aad dhahdo fayantairna nasriguna waa inaad fiif tidhaahdo ood weliba gacanta bidixda isticmaasho inaad suulka halkaa ku qabato aad agga ka siiso haddana aad soo siiso wey marna waad jiidi marna waad wasakdi baad soo dhufanaysa fayatamadu luqluqdo afka nadiifiyo wayastanshiqu sandaarsadoo biyaha sanka ku jiida fayantair soo fiirsadoo biyahaas ka soo saara ilaa hadduu jir ruux muslimoo u weyse qaata kharad waxaa hoobata khataayaa wajhii wejigiisa gefkiisa iyo dunuubtii saaraa hoobanaya iyo wa fiihi afkiisa wixii saaraa ee ku sheegay dembi ah. iyo wa khayaashimih iyo sambacaraarkiisa wixii dembiga galay sambacaraarka jamcu khayshum khayaashimtu waa jamcu khayshum sambacaraar soo sanka carjowdiisa kore ayaa loo jeedaa wejigii dembiga baa ka hooban afki waad loqoto dembiga baa ka hooban waad sandaarsatay dembiga baa ka hooban wejiga nadiif buu noqda markaa ayadaa uma idaa hasala wajha wejigiisa hadduu dhaqo kama amarahu اllah suu rabbi u faray suuraة اlmaa'ida lagu sheegay ida qumtum ila الsalaa faqsiluu wujuuhakum ilaa hadduu sidaa yeelo kharad waxaa hoobata khataaya wajhi wejigiisa gefkiisii oo dhan baa hoobanaya min aطraafi lixyatihi garhkiisa hadduu garh leeyahay iyo hadduu galmaleeti yahayba lafgareedu ka hoobanaya meel wax koobta lama waayayo ninkii timaa timu ka qulquli ninkaan tima lahaynna lafgareedkuna wii ka daadanaya garhkiisa fiidiisu dembiga ka qulqulaya maca almaai biyihii socday buuna dembigu raacaya uma yaqsilu yadayhi gacmihiisa ma dhaqo ilaalmarfiqayni suxullada ama jiqilada laga gaadho ama suxullo waxaad tidhahdaba iyo xusullo ilaa hadu sidaa yeelo kharad khaطaaya yadayhi labadiisi gacmood wixii gefi ku samay baa hoobanoo daadanaya min anaamilihi farahiisa bayna ka daadanyaan faraha fiidooda anaamishu waa xubnahan farta ayaa la yidhaha qaybta koreah u horaysa ah maca almaai biihi anmula anaamishu waa anmula lagu jamci ayaa mufradkeedu yahay anaamishuna waa jamci uma yamsaxu ra'sahu madaxiisi ma masaxo ilaa hadduu masaxo kharad khaطaaya ra'sihi madaxii wixii dembi oo ku galaya gafoo dhan baa dhacahaya min atraafi shacarihi timihii safiidahooday dembiguna ka dadanaya maca almaai biyaha la jirankooda uma yaqsulu qadamayhi labada gumadood ma dhaqo labada adin ilal kacabayn aan qawyada laga gal ama odayka boohista waxaad tidhahdaanba ilaa kharat khataaya rijlayhi labadiisa adin gafkoodiibaa hoobanaya min anaamilihi faraha lugahayna ka hoobanayan xubnahooda maca almaai biyaha la jirankooda fain huwa qaama markuu weysadii sidaa u dhammaystiro oo dunuubtii sakaa'irtoo dhanba lagaa daadiyo weysadii baa dembigii yaraa lagu dhaafaya dembigii yaraa oo dhan ee xaqullahi ku saabsanaa xalaynu ka soo hadalnay weysadaa ilahay ku tirtiraya fa in huwa qaama hadduu istaago oo fa sallaa uu sunno tukado faxamid allaha tacala ilahay uu mahadso wa ana calay ilahay uu faalla ammaano bimacnaa ammaanta ilahay uu rakaadiyo ku celceliyo badiyo durba lama dulmaree wamajadahu ilaahay uu sharfo oo alle u weyneeyo biladii shay uu ku weyneeya alle huwa allaba ahlun lahu ilahay uu mudan yahay ilahay wx lagu ammaana wuxuu mudan yahay weye ma aha ammaan baranka fayla ma ee wa wuxuu mudan yahay bal wuxuu mudnaa maba awoodnaba oo wafaraqa uu firaaeeyo qalbahu qalbigiisa lilahi rab اlcaalamiin qalbi mashquulsanoo xisaabo kale iyo adduunya ku jira xaggana alle ilahay baan u tukanaya waa hawla iska dhib badan wey wafaraqa qalbahu lilaahi rabb اlcaalamiin salaada yarta markaad tukanayso waxaa la rabaa inaad qalbiga saafiga niyada soo xaadiriso qalbiga ilaahay siiso salaada uun ka fikirta iyo janno iyo naar aad ka fikirto hawlaha suuqa u kaadi ilaa addoonka hadduu jiro sidaa yeelay oo saa u weysaystay oo salaad ikhlaas ku jira tukada insarafa wuxuu gadoomaa min khai'ati gafafkiisao dhan wuxuu ka gadooma ka hayatihi yowma waladat ummuhu ka hayatihi siduu oo kale yowma maalinkii waladatu ay dhasho ummuhu hooyadii ay dhashay buu noqonaya dunuubta sakhaa'irtoo dhan buu ka noqonayaa wey ama alkabaa'ir waxay u baahan gooni ah faxadaa camru bn cabasa ayaa u sheegay bihada alxadiii xadiidkan dheere qiimaha badan ee fadliga weysada iyo salaadaha tilmaamay abaa umaamata albaahili saaxiba rasuuli illahi sal lay slam abaa umaamata albaahili buu u sheegay saxaabiga camru cabasa waa nin min kibaari saxaaba min asaabiqiin alawaliin buu ku jiraa walidaalika waxaa ka wariya asaga ibnu mascuud maca saabiqiyatihi wa hijratihi wa qidamihi fi lislaam waxaa wax ka wariya saxaabiga abuu umaamata albaahili shl bn sacd asaacidi jamaca min xadiid ka wariya asaga ila waa mutaqadim wey faqaala lahu abu umaama abu umaama wuxuu ku yidhi camr ku yidhi yaa camr ibnu cabasa undur maadaa taquul ka fiirsa waxaad leedahay addoon baa weysaysan salaad yar buu tukan xalay dhalay buu ka noqonayaa dunuubtiisii eh, eh, buu idhi hawshaa ka fiirso wuxuu idhi fii maqaamin waaxidin hal boos hal meel isagoo tagan addoonka muslimka ah yucطa miyaa la siin haada haada arajul yucطa miyaa la maa dukir hada arajul wixii la soo sheeg waa maxay dunuubtoo dhan baa lagu dhaafaya meel maba dhawaaqinba weyse soo qabso weysayso luqluqo wejiga dhaq xalay ka dhalay xalay dhalay ka noqo dunuubtaadii sakhaa'irta oo dhan ee ka baxaynin wuxuu ihi fadligaasu saxaabigu la yaabay xoogu la weynaaday <laughs> abu umaama fa qaala camru wuxuu yidhi yaa abaa umaama laqad kabirat sinii lala garamay wardhabaa loo dhiibay laqad kabirat sinii buu dadaydu waa weynaatay da'daydu waa weynaato nin yarayoo dhallinyaraa mihi mulay ah wa raqa cadmii laftayduna waa nuglaatay maxaa waa la marka hadda aad waayeesho lafahadu kalshimka ku yaraanaya ninkii dheeraa ee labada mitir ahaa mitri siddeetan buu noqonaya dibbaad iskugu noqonaysaa carjoodaa baabi'i laftaadaa gaabani adoo dhan baa soo godani hadaad kuftana bash lafaadu isma haystaan kalshimkaa ku yaraanaya wax walboo ku dhuujin lahaabaa yaraanaya marka laftaada way dabcaysaa xarbashay noqon waraqa cadmi laftadiina waa nuglaatay wاqtaraba ajalii geeridayduna wadkaygina waa dhawaaday maxaa yeel nin gabal dhacay soo yaqaanin hadda waalidku maanta waa gabal dhacay odogminku waa yeelo waxaad iska qadaran inuu ka hor dhiman marka aduu soddon jir tahay odayguna uu sagaashan jiro waxaad iska qiyaasan uun inuu kaa horaynayo haddaysan kugu dhicin dhakhtarkii maraykanki wix ku dhacoo kale habar buu looyruu ahaa lixdan iyo shan sano jirta lacago badan bay leed wuxuu yidhi hawshaa igu soo wareeji mas-uulan iiga dhig intaad noosha anaa ku biilaya waxanaa gacanta ku haynaya lixdan bay jirta afartan sano kaley sii noolayd suu u eh, malaayiin ay ka qabto yuu asagii qalaf yidhi iyadoo soo taagan habartii oo boqol iyo toban sano jirta wixiisina iyadaa qaadata heshiisay galaan bay ahayd wuxuu yidhi iga hor dhimatana e waxaygoo dhan baad leedahay haddaan hor dhintana waxaada anaa iskale intaad nooshahay hadda joogtana anaa ku biilahaya buui muxuu islahaa lixdan jir bay wadnaha laga hayaayoo khamraay soo cabbaysay ciido dhan baa xarbashe waa qolofe berri ka haadi buu islahaa dhowr sano oo qisa lagaa la soo qoroo la keenay habartii hornooba amminka odaygana maroruu tageen looyarka wixii ka raacay ka raacay yacni bini aadamkan sidaa iska ah mar haddaad horey u badato wakhtaraba ajali baad iska dhihi laakiin waa sax lanna aadaama wuxuu ku fikiraa hortiisa yaalla aadaama waa indhakugaraadla la yidhahdaa wamaa bi xaajatu wax baahi anuu jirta buui wamaa bi baahi iima an akdiba inaan ku been abuurto cala allahi tacaal fadliga yaa bixinay allah dembiga yaa dhaafaya allah ma ilah baan ku been abuuranay maxaan baahay oo qabaabu waa yeel baanahay laftaydii baa nuglaatay cimrigaygii baa hormaray waa weynaaday seed leedahay cimri been sheegaan kuula ekahay abu umaamow walaa calaa rasuuliillaah rasuulka ilah wax baahaya ima haysa buuri lam asmachu haddaanan ka maqli lahayn xadiikan min rasuulilah rasuulka ilaa maratan hal jeer aw maratayn laba goor aw aaaa ama saddex jeer aw arbacan ama afar aw hamsan ama an aw sittan aw sabcan baa kugu jirta intuba aw aa way socotaa xataa cadda ilaahu saxaabigu tiriyey sabca maratan sadde toddoba jeer nabigu in badan sheegi oo ku celcelin oo ku celcelin baan in badan nabiga la joogay haddee waa aragtaan intuu nabiga la joogay ee warkiisa helahayay waa aragtay intay dhan tahay waa muddo aad u badan maa xadatu abadan bihi ma sheegeen buu idhi muxuu u jeedaa saan u hubo nabi maxamed baa intaasoo fadhi kaga maqlay hadduu yahay war sarkab igu maray ama aan hal fadhi ku maqli lahaa ama goob ama laba iyo saddex maba sheegeenba lann waan waayeelo waxaa dhec inan wax kala halmaamo ama aan wax ismoodsiiyo laakiin war aan aad u dhuuxay oo nabi maxamed aan ka maqlay toddoba jeer wax ka badan weeye wax baahanoo qabeen ku been abuurta meehe xadiidka qaadow warka iga dah walaakinii samictu nabigu waxaan ka maqlay akara min dalika toddoba wax ka badan baan ka maqlay rawaahu muslim idan fadliga weysada iyo salaadihii axaadiis fara badan baynu ku gaari doonaaye masalada u muhiimsan ee hoosha imaamku meesha ka raba asagu waxaa wey rajaha meesha ku jira waa maxay ruux muslimkaa weyse yar uu tukaday uu la yimid baa intaasoo dembi loogu dhaafay salaad yar buu waxyaabihii aynu ku jannageli lahayd meel buu yaallaa wakii nabigu calayhi salaatu wasalaam midkiin jannadu way oga dhowdahay yeelanka kabtiisa yeelanka suulka la gashada ama indhalaha waxaad u taqaanaan naartuna sidoo kale wey waa shul iyo shal naartuna wax yar baad ku geli oo khatar ah ooaadaan ka dhowroofaynin jannadana waa ku diyaar marka rajada weyn baa ku jirta waxaa kaloo ku jira marar badan in tabartaadu iyo waxaa taabanaysa ay kala tegahayaan wuxuu nabigu taabanayey wuxuu sheecanul axad walbou rumeeya inuu nabiga la joogo garab u noqdo laakiin nabigu ma awoodi karin nabigu ma awoodi karin waxaa kaloo ku jiray caqliga iyo ilaahay fitrada saliimka uu siiyey saxaabiga camr bn cabas wa qaalu low kunna nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi اsaciir shayga xumaha labaa lagaga leexdaa in waxyi iyo diinku soo gaadho khabar nabi aad hayso iyo xog iyo maskax iyo caqli fayow ilahay inuu kugu badbaadiyo labaduba xujada ilah way ku quntaa waxaa nasiib darro ah adigoo caqli iyo garaad rabbi ku siiyey oo halkan kuu buuxshay oo maskax ku siiyey oo indhaha kala haya oo ladan inaad baadil taageerto oodan ka fiirsanin oo arrimo jidin iyo howlahun guri ay ku qaataan waa mashkulo mushkilo wey aad iskaga ilaaliya gobonimo lama iibsado waxay dhaheen soomaali saddex waal la eedaa habaar waalid iyo hagar sokeeye iyo haw been ah haw been ah waxaan tabartaada ahayn oodan ka bixi karin inaad ishaabato annaga miya annagaa meel saarayna kuwan soo nagu daaya weligaa haw been laguma noolaa tabartaada waxay dhaheen carab calaa qadri firaashika tatamadad kolba furaashaad intuu la eg yahay iskala fidisaabay dheheen furaash gaaban haddii lagu siiyo waa isgaabini gogol ballaadho oo dheer haddii lagu siiyena gacmaha iyo xag u tuur lugahana xaggaad geyni adoo dhan baad iskala bixini calaa qadri firaashika tatamadad soomaalida way dhahaan lax walba lageed bay xaadhataa tabarteed laxda weyn ee culus dhul ballaaban bay xaaqanaysa markaasay dhinac dhigaysaa midda yartaa qaraf qaraf waa istuurtay lax walba hee lageed lagga waa dhinaca bay xaadhataa nafsa shay wey tabartaada salaadsay kuu qabataa loo tukadaa laakiin gobannimada iyo dadna lagama tago carab weligeed laa fii jahiliyatin walaa fii islaam kuwan hadda shayaadiinta yuhuud ay gumaysatay iga daaye gobannimaday xigi jireen soomaaliduna sidaasay ahayd dhaqankiinni soo ceshada ilaahay ka cabsada maskaxda iyo caqliga ilaahay idin siiyey ha ku khamaanina ha ku ciyaarina allow idin ciseeye ha isdullaynina qowluhu nabigu calayhi salaatu cafwan saxaabigu uu yidhi juraa'u calayhi qowmuhu huwa bijiimin madmuumatin jiin godan baa la akhrinayaa wa bilmaddi waan lamadi oo hamse iyo alif baa laysdaba dhigahayaa calaa wasni culamaaa culamaadu jura'aau iyo culamaau waa isku mid weeye jaraauna waa idiin sheegay juraauna waa idiin sheegay jura'aauna waa idiin sheegay jaraa'una iyadna waa wax jiro kulligeed waa jamcu jariin ay jaasiruuna waa ku dhiiran yihiin waana ku xadgudbayaan hayru haa'ibiina kama hebaysanayaan istiaaladu waa ruux marka afka oola baxday eedan ka xashoonanin eed afka la gaadhaysa wey haadihi riwaayat اlmashhuura juraa'aau in la akhriyo yaa riwaayada caanka ah wa rawaahu اlxumaydiyu abu cabdillahi alxumaydi baa wariya xadiidka asaguna iyo wahayruhu hayrkii baa wariya abu nasr abu nasr abu cabdillahi alxumaydi maaha filaya wahayruhu hayrkii waxay wariyeen xira'aau calayhi meeshii jiimkay xa ka dhigeenba bikasri اlxaa'i ilmumala xa la hoos dhigay oo la akhriyo wa qaala wuxuuna yidhi macnaahu waxaa weeye khidaabun waa u cadhaysan nabigu nabigay u cadhaysan yihin tolkii wadawuu hammin aadna waa ogow murgahayaan wa hammin ka walbahaarsan yahi nabiga hawshuu sameeyo inay si un isu dhaafiyaan bay rabaan qad ciila waxaa dhammaaday sabrun dulqaadkooday bih nabiga u dulqaataan warseen yeella wax walba ku sameeyey dhaqaajin waaye xataa ahara fikirka iyo walbahaarka iyo tiraanyahaas iyo cadhadaas ay saamaysay fii ajsaamihim gankoodii iyo wejigoodii walbahaarku markuu kugu baryo ood caloolxuma ku barido oy muddo ku hayso wejihaada ka muuqanaysa xaggee laga keenay marka xiraa'aaw calayhi xaggee laga keenay min qowlihim ay yidhaahdeen xaraa jismuhu jidhkiisiibaa kullaaday ama wiiqmay yaxraa waa baabba'ay wuu dhayluuqay ama wuu isku dharay ama wuu isku dhacay idaa naqasa markuu jidhkaadu isdhimo min almin xanuun dartii laxw aw amin wlbahaari wanawi wاصaxiixu sida saxda waxaa weeye annahu kelimadu juraa'uda biljimi inay tahay jijin baa la ahrinaya xiraa naga daaye buuri qowluhu uu yidhi nabig calayh isalaatu wasalaam bayna qarnay shaytaan shaydaan labadiisii gees bay murh ka soo tidhaahdaa ay bayna naaxiyatay ra'sihi madaxiisa labada dhinac bay ku aadaawa ee geesa waaweynu filginno oo sida biciidka iyo goodirka ma laha shaydaanku buu sheekhu ku leh wlmuraadu ujeedada hadalka looga jeedana waa atamhiilu in lagu miaaliyo laguu sawiro shaydaanku isku aadinay maadaama og yahay gaaladu xilliga qoraxdu soo boodayso inay u sujuudayy illiga dhacaysaba isku aadinayo inuu isku ballaadhiyey geesiisana ku aadiyey asagana loo sujuudayo ayuu markaasi nabigu maalaya xaqiiq gaaladu ilaahay hayrkii caabuda shaydaan bay caabudaan maxaa yeeley shayddaankaa amray asaga waxa macsiyada iyo gaalnimada iyo shirkiga asaga kuu qurxinaya haddaad marka ilaahay khayrkii caabudo ama aad caasido ama shaydaan baad adeecday ama asagaa ku faray inaad ilaahay hayrkii caabudo in yadcuuna min duunihi ila inaaan in yadcuuna ila shayطaanan mariida wamacnaahu waxaa weye xadiidka macnihiisu annahu xiinaidin xilligaa asaga ah yataxaraku shaydaanka dhaqdhaqaaqa iyo wa shiicatuhu tulki iyo saaxiibadii wayatasallaطuuna aadamahayna xumaha ku diraan oy ku caraabiyaan wa qowluhu uu yidhi nabigu yuqaribu waduu'ahu weysadiisa ma soo dhowaysto macnaahu yuxdiru اlmaa'a biyihii buu keensanayaa alma aladii biyahaasu yatawadau bihu kuwaysa qaadan lahaa wa qowluhu ilaa kharat khaaaya wajihi uu nabigu soo yidhi huwa bilkhaai lmucjama kha dhibcadaa la akhrinaya ay saqadat way hooban ama way daadan weeye wa rawaahu bacduhum barhkood baa wariya waa nin ibn abi jacfar la yidhaahdo min riwaayat muslima saa ku wariyey meeshii kharad ahayd wuxuu ku wariyey jarad jarad waxaa dureeri ama dilandilan ama daadan biljiim jin buu ahriyay meeshii kharad ahayd waxaa hooban wey kharad jarad waxaa qulquli ama dureeri ama qulquli wey wsaxiixuna bilha ha in la akhriyana wa wariyat jumhuur riwaayatu jumhuur ahlicilmi waxaa weeye sida ibna abi jacfar keliya ayaa jarad ku wariya wa qowlu nabigu uu yihi fayantairuna ay yastakhriju wuxuu soo saaraya iska soo tuuraya maa fii anfi sankiisa wuxuu ku jirayo min adan dhib ah wanaratuna narana waxaabaa la yidhaahdaa araf alanfi sanka fiidiisa ayaa la yidhahdaa ama loodloodadaa la yidhaahdaa qaybtaa maxaa la yidhahdaa af soomaaliya miyaad taqaanaan intaamiyaad taqaanaan intaa yarta ah af soomaaliya loodloodaa la yidhaahdaa ma garanaysa xataa riina waaweyn baan garanayn sanka fiidiisa iyo erbadda sanka iyo hawlaha ka baxa intaa yarta a waxaa la yidhahda loodloodaa la yidhahdaa yaa lacag jeera وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن صلى الله عليه وسلم قال nabigu wuxuu yidhi إida أraada الlahu tacaalى ilaahay hadduu doono raxmata ummatin ummad inuu naxariisto ummad naxariistee rabbi hadduu doono qabada nabiyaha nabigeeduu qibdoodaa oo oofsadaa qablaha ummadda horte ummadoo dhoobanoo joogtuu nabiga ilaahay qaataa fajacalahu ilahay nabiga wuxuu ka yeelaa faraan fajacala wuxuu ka yeela ilaahay nabiga laha lilummati ummadda ooga dhiga faradan ceelalyo ceelyo ma taqaanaan ceelyadu waa ciidanka ka sii horeeyo xoolaha ee ceelka sii hilada sii taga darka iyo qabaalka iyo wadaamtii waxaa sii hagaajiya faradka la iyo wasalafan dadka salafkuna waa awyaasha wanaagsanaa ee kaa horeeye kaa hor dhintay salaf baa la nabiga wuxuu u noqonaya ummaddiisii awow ka iyo ceelle ka sii horraysay ceelka usii hagaajisay bayna yadayha ummadda horteed wa idaa araad allahu rabbi doono halakata ummatun ummad inuu halaago oo u baaba'ashana cadabha wuu cadaabaa wuu halaagaa wa nebiyuhaa xayu nabigoodoo nool sida ku dhacay reer banu israa'iil ku dhacday iyo aqbaad iyo fircoon iyo ciidankiisii nuux tolkii wixii ku dhacay waad garanaysaa nabiy huud tolkii wixii ku dhacay ummadihi ku kufriyeen ambiyadoodii faأhlakaha ilahay baa ummadda halaaga wa huwa yandur nabigu eegayo fiirinayo daawanaya faaqara rabbi wuxuu doogsiiyaa caynahu isha nabiga yaa doogsata bihalaakaha ummadda baaba'eeda iyo rogmashadeeda yay ku doogsataa goormay doogsan ambiyada ishoodu xiina kadabuuhu markay beeniyeen wa casaw amrahu amarkiisana ay ku gacansaydheen rawaahu muslim xadiidkan xaggee rajada kaga jirtaa ummadda nebi maxamed ayadoo no buuxda ayaa nabigeedii la oofsaday wey horumarkuu nabiga naga hormary horteen xijaabtay waxay calaamad u tahay astaan ilaahay inuu ummadda u naxariisan khayr badan ay la kulmayso wallahu subxaana wa tacala aclam